bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wsli اllahuma wslm wbaarak clى nabiyina mxamedi wclى alih wصaxbihi ajmaciin ama bacd waa darsigii lixaad ee kitaabkii dafcu iham اlاضiraab can aayaati اlkitaab lilcalaama mxamed اlamin الshinqiiطi caleyh raxmat اllah waxaynu soo gaarhnay aayada wa anzalnaa calaykum lmanna wasalwa kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum reer bani israa'iil ayaa lala hadlayay wa anzalnaa waan soo dejinnay calaykum korkiinna reer bani israa'iilow almanna manigii baan idinku soo dejinnay wasalwa iyo salwihii kuluu baanu idin marka cuna min ayibaati maa rasaqnaakum waxaan idinku irsaaqnay kiisa wanaagsanee xalaasha cuna marka reer bani israa'iil markii la imtixaanayo oo la ciqaabo tihii ku dhacay ayaa allah tabaaraka wa tacaala daruurna waa lagu hadheeyey risiq aynan shaqaysanin oyna ku dhididin oyna ku rafaadinna waa la siiyey maniga oo soo daadanaya iyo salwiga manigu waa maado malabka oo kale ah oo soo daadanaysa sida maalan eh, dhibicdu ay usoo daadatoo kale dhibicda yararkaas ay usoo daadatoo kale saaso kale usoo daadanaya kadibna geedaha korkoodii ubaxa korkiisa ku daadanaya halkaasay marka isticmaalayaan salwiguna sidii inoo sheegi doona waxaa loo badanyaa inuu yahay shimbir magacii shimbiraha mid ka mid marka hilib iyo muxuu ahay casiirkiisiiba hilib iyo juuskiiba waa la isugu daray saas way macanaha ayib ishkaalka xaggee ku jiraa marka ishkaalku wuxuu ku jiraa oo taqriiban ishkaalka uu ka kyanishau doonaya inuu ishkaal bixiyo meeshan waxaa ka muuqda mannina waa loo soo dejiyey salwina waa loo soo dejiyey hilib iyo manni baa la isugu daray aayad kalena waxay sheegaysaa inay ka sheeganayaan hal cunto hal cunto ku sabri maynay leeyihi marka marna yacni cuntooyin kala gedisan bay aayaddu sheegtay marna hal cuntaa la sheegay say isu waafaqaysaahadihi alaayata aayadani alkarimatu ee wanaagsani tadullu waxay ku tusaysaa calaa ana allaha alle akrama inuu karaameeyey bani israa'iila reer bani israa'iil binowcayni laba nooc inuu ku karaameeyey oo min anwaaci acaami cuntada noocyadeeda ka mida wahumaa labada nooc wax weeyaan almanu wey wasalwa waqad jaa waxaa yimid fii aayatin ukhra aayad kalena waxaa ku yimid maa yadullu wax kutusaya calaa annahum ayagu reer bani israa'iil weeye lam yakun inuusan ahayn cindahum agtooda ilaa طacaamun waaxidun hal cuntaa mooye inayna wax kala haysanin wahiya aayadda sidaa sheegaysana qowluhu tacaala wey waid qultum yaa muusa lan nasbira calaa طacaamin waaxid waid ka sheekeeya qultum aad dhahdeen yaa muusa muusow lan nasbira sabri mayno calaa طacaamin waaxidin hal cunto korkeeda ku sabri mayno hal cunto uma dulqaadan karno ma karno karo ayb marka hal cunto inay haysteen oo aynan wax wehelinin baa aayadda ka muuqda ta horena inay laba cunto haysteen manigii oo cuntona ah cabitaanna laga dhigi karo iyo salwigii waliljamci kulmin baynahumaa la kulmiyo waxaa usugnaaday awjuhun wajiyo wajiyo dhowraa lagu jamcin karaa ama laysku waafajin karaa alwalu wejiga hore waxa weeye ana almanna manigu wahuwa taranjabiin waa taranjabiinka weeye calaa qowli اlakariina say culimmadu u badan yihiin marka luu dhiso min jinsi sharaabi buu ka mid yahay iyo manigu waa isku mid saas daraaddeed ba wuxuu leeyay fakhruraazi abiicatu taranjabiin buu leeyahay qariibat u dhowda yani waa maado lasij ahoo mxuua sida maladku malabkaoo kale ah ayb markaasaa wuxuu yihi walaa shaka annahu tallun yaxduu fi lhawaa yani waa qoyaan maado hawada ku samaysmaysa waay kadibna wayacacu calaa atraafi alashjaari walazhaar kadib wuxuu kusoo daadanaya geedaha korkooda iyo ubaxa korkiisu kusoo daadanaya ayb saasuu marka taranjabiin iyo manigu waa isku waa maadadaas macnaha ayb alwalu wejiga hore laisku waafajin karo waxa weeye ana almanna wa huwa taranjabiinu weeye calaa qowli alakariina badankood qowlkooda culimmada badankood qowlkooda korkiisa taranjabiin weeye min jinsi sharaabi buu ka mid yahay maniga waa ismu inna waay soo ma ismu anna min jinsi sharaabi jaariya majruurkasa khabarkiisii amana wa huwa taranjamiinu calaa qowli اlakariinana waa jumla ictiraadiya waaye jumla muctarida oo fasiraysa waaye maniga fasiraysa waaye ayb marka waxa weyaan alwalu ana almanna wahuwa taranjamiinu wey cala alqowli alakariina ehee min jinsi sharaabi buu ka mid yahay ayb yani waxa weeyaan cabitaanka waxyaalaha la cabo jinsigooda waaye nooc cabitaana waaye waalطacaamu lwaaxidu cuntada midka ana huwa isagu asalwa wa wa huwa salwuhuna calaa qowli اlakariina culimmada badankood qowlkooda marka la qabto assumaaniyu waay shimbirka sumani la yidhaha ow amase aa'irun waa shimbir oo yushbihuhu u eg ama waa shimbirka sumaani la yidhaahdo ama waa shimbir kale oo shabaha ayb shimbirkaas sumaaniga la yidhaahdo waa shimbir kuusan oo hilibkiisu isku jiro yani jirkiisu isku jiro oo kuskuusan waa shimbiraha u kala goosha qaarada ayuu ka mid yahay xilliyada eh, muxuu ahaayey xillina wuxuu yimaadaa afrika waxay dhahaan sudaan iyo ardulxabasha iyo buu usoo marna yurub iyo badda cad buu saasay saasayay ku fasiraan wadaadadeennu waxyaalahay kolley soomaaliya ay ku arki jireen bay ku fasiraan curcuri shimbir la yidhahdo ma oo koox koox isu raacda soo ma taqaanaa taasay ku fasiraan way u yara eg tahay baa la yidhaahdo maxay ahayd kabarayna way u eg tahay kabaray laakiin kabaraydu iyadu ma duusho oo meel fog ma aado adu waxa way qiyaastaa shimbir u eg waay taqriiban wahuwa calaa qowli akarina assumaaniyu waaye aw amase aa'irun shimbir kale way oo yushbihuhu shabaha oo u waay marka halkaa wejigaas muxuu yahay wejigaas wax waaye calaa acaamin waaxidin markay dhaheen waxay ka wadeen waxay ka wadeen shimbirka hilibkiisa ayib manigana manigu cuntaba ma marka muxuu noqday sharaab buu noqday saas daraaddeed isma diidaysa saa marka la yidhaha alwajhu thaani wejiga labaadi waxa weeye ana almajcuula midka la yeelay cala almaa'idati alwaaxidati maa'idada korkeeda cala almaa'idati alwaaxidati ee midda ahayd halka maa'ido halka saxan halka muxuu ahaye xeedho korkeeda cuntada la saaray tusamiihi waxay ku magacowdaa alcarabu carabtu dacaaman waaxidan hal cuntay ku magacowdaa wain ikhtalafat haba iskhilaafta anwaacu noocyadiisa haba iskhilaafteen shayga haddii miiska lasoo dhigo cuntada la saaro maaidada waxa la waa shayga cuntada muxuu ahay la saaro waay khwaanna waa la yidhahda ki kii xadiis ku imaan jira soo garmaysaa huwa almaa'ida ayb marka wuxuu leeyahay halka cuntada halka saxan ama halka xeedho la saaray oo la dhigay xataa noocyadeedu haba kala duwanaadee carabtu waxay u taqaanaa hal cunto macnahana waa la dhihi karaa wain ikhtalafat anwaacuhu waminhu kaa xaggiisa waminhu kaa waxaa ka mida qowluhum odhahdooday carabtu yidhaahdaan akalnaa waxaan cunnay dacaama fulaanin hebel cuntadiisii waan soo cunnay wain kaana haba ahaado waxay soo cuneen anwaacan noocyo mukhtalifatan oo iskhilaafsane hebel cuntadiisii baan soo cunnay bimacnaa cuntooyin kala gedisan bay kasoo dhergeen haddana maca daalika markii sheegay waxay dhaheen waxay ka dhigeen hal cunto lanna wixii hal miisan la soo saaro ama hal saxan la saaro ama hal xeedho la saaro hal cuntay u yaqaanaa marka saas daraaddeed baa waxay yidhahdeen lan nasbira calaa acaamin waaxidin maniga iyo salwadu hadii laba cunto laga kala dhigo waxay hal cunto uga dhigeen acaam waaxid uga dhigeen bimacnaa hal maaiduu wada saaraya saana way u luqad ahaan manaa ayb wladii yadhar sheekhu wuxuu yidhi waladii yadharu midka muuqdaay wejiga muuqdaay waxa weeye ana hada alwajha wejigani asaxu inuu ka saxiixsan yahay min alwali midka hore wejiga hore kana ka saxiixsan oo macnaha in maniga laga dhigo ah cunto mise sharaab in cunto laga dhigo ka sharaabka ka dhigaya waa laga xoog badan yahay waa wejiga hore soo kan cuntada ka dhigaya ka xoog badan kadibna ku tawjiihinaya in ah, la xeedho saas way maana ayib maxaa yidhi lianna tafsiira almanni maxaa looga xoog badan yahay lianna tafsiira almanni manniga in lagu fasiro bikhusuusi taranjabiin taranjabiin keliya gooni ahaan in loogu fasiraayo yaruduhu waxaa radinaya oo diidaya alxadiidu xadiidka almuttafaqu calayhi ee laysku waafaqsan yahay buhari muslim soo wada saareen oo dhahaya alkamatu min almanni xadiidka tatimadiisu waxay ahayd alkamatu min almani wamaauha shifaau lcayn ayb buhaari muslim baa soo saaray min xadiidi saciid bni zayd alkamatu dabanyuluqdu min almani manigii bay ka mid tahay wamaauhaa biyaheeduna shifaaun daawo weye lilcayni ishay daawo u yihiin ayb kamcada waxaa la yidhaahdaa baa la yidhaahda damayluq oo dhulka hoostiisa ku jirta oo way ballaadhaa way fida way fidaa kadib waa la qotaa waa lala soo baxaa waa la cunaa marka dadka baadiyaha aada u yaqaana asalkeedu waxaan u malaynaya waxay ka soo jeedaa baalkan la likaha likaha markuu bannaanka soo baxo waxoogaa joogo qaybtiisa kore way baaba'daa kadibna waxaa gudaha ku hadha dhulka waxaa ku hadha baa la yidhahda bunko oo qeybtiisa hoosa bunkadaasi markay gudaha ku hadho ayay marka weynaataa oy fidaa marka way bislaataa way macaan tahay marka ya dadka magaaladu de ma garan karaan waaas laakiin dadkii baadiya ayaa fahmi kara marka kam-ada taasaa la kam-adu marka manigiibay ka mid tahay maxaa laga wadaa isagaa inoo fasiri doono tayib in badanoo ka mid a ah culimmada abu cubayd amamacmar ibnu hanna iyo culimo fara badan waxay leeyihiin alkamatu min almani waxaa laga wadaa kam-adani maadaama bini aadamku ayna ku rafaadin oo sideeda unta dhulka uga soo baxdo dhulka uun ku fido oo isagoon ku dhididin oo ku rafaadin iyadoo iska diyaara uu la baxo waxay la mid tahay oy shabahdaa manigii reer bani israa'iil usoo degi jiroo kale xaggey bay ka shabahdaa reer bani israa'iil ayagoon ku rafaadin baa bilaash lagu siin jiray soo ma sidoo kaleeto kamcaduna bini aadamku mana beerto kuna ma rafaado kuma dhidida waa iska diyaargarowdaa sidaas daraaddeed bay min almanni saasaa laga wada qaar baasaa dhahay ayb bilaa kulfa walaa ilaaj iyagoon isku dayinoo beerinoo ku rafaadinoo waraabinino bay sidaa ku helayaan ayb taa waa macno macno labaadi waxa weeye alkam'atu min almanni oo laga wado marka reer bani israa'iil mannigii lagu soo dejiyey ee la siiyey bayba kasoo jeedaaba kiibay ka mid oo maadadii iyada ahayd ayay ka ka soo jeedaa sidaana waa mid macno kala wan lafdiga daahirkiisuna saasaa ka muuqda wamaauhaa shifaaun lilcayn biyaheeduna isha ayay daawo u yihiin alimaamu nawowi caleyh raxmat ullahi wuxuu sheegay wuxuu yidhi zamankaygii buu yidhi zamankanagii waxaan arkay buu yidhi nin indhabeelay oo eh, muxuu ahay araggiisu tegey markaasaa wuxuu ku indhakuushay buu yidhi baashaa la yidhahdo maniga biyihiisa oo keligoodan waxba lagu barxin ayuu intuu soo qaaday buu ku indhakuulan jiray bu markaasuu indhihii usoo noqdeen bu araggiisiiba usoo noqday wuu caafimaaday dhinkaa waxaa la dhihi jiray buu nin sheekho muxuu ah buu ihi eh, waxaa la dhihi jiray alkamaal ibn cabdillaahi dimishqi marka xadiidkan markuu arkay ayuu xadiidka ayuu rumeeyey kadibna wuxuu yihi bul xadiidkan barakayso magarat bilaash nabigu uma sheegine barakayso ilaahayba indhihiisii buugu soo celiyey buui nawi baa ku sheegaya muxuu ahay sharx muslim ayb athaaliu wejiga saddexaadii waxa waaye ee lagu jamcin karo waxa weeye annahum iyagu samowhu waxay ku magacaabeen طacaaman waaxidan hal cuntay ku magacaabeen maxay hal cunto ugu magacaabeen liannahu isagu laa yataqayaru isma bedelayo ma doorsoomayo walaa yatabadalu ismana bedelayo kula yowmin maalin kasta fa huwa ma'kalun waaxidun waa hal cunto wa huwa daahirun wejigaasina waa iska cadya somaali yani waxay u yidhaahdeen lan nasbira calaa acaamin waaxidin cuntooyin kale way haysteen oo manniguna cuntu ahaa salwuhuna cuntu aha laakin hal cunto maxay ugu magacaabeen calashaani wax weeyaan wax isbedelaya maaha marisagiibaa horyaal cuntooyin kale maleh saas daraaddeed baa waxay codsadeen in loogu bedelo kan inta laga joojiyo in loogu bedelo inay dhulka beertaan soo maahayn bilaashnaga daabidhan waxaan bilaashku imaanaya hal cunto maantana ma cuni karne biniaadamku waa saasoo cuntada ugu fiican haddii loo daa'imo naftiisu way kahani wuxuu rabaa waxyaala kala duwan kolba in loo keeno saas daraaddeed jannada waxaa lagu tilmaamay wax cusubbaa kolba la keeni wixii horeed la qabsatay ma baahaba laanna naftu wax cusub ay rabta ayib macnahana waa lagu tawjiihiyey halkaasoo aayaddaana tawjiiheeda kaga soo baxay aayadda xigta waxa weye qowluhu tacaala afakulamaa jaa'akum rasuulu bima laa tahwa anfusukum istakbartum fafariiqan kadabtum wafariiqan taqtuluun afakulamaa jaa'akum markastoo uu idiin yimaado rasuulun bima laa tahwa waxaysan rabin anfusukum nafafyaalkiinnu ayna rabin markasto kasta uu yimaado istakbartum miyaad iskibrinaysaan isla weynaanaysaan oo fa fariiqan koox kadabtum waad beeniseen oo rusushii wa fariiqan koox kalena taqtuluna waad layseen kooxna waad laynaysaan kooxna waad beeninaysaan rusushii ayb ishkaalku wuxuu ka joogaa halkan waxawaaye oo laga hadli rabaa ambiyada ilaahay aayaddu waxay tilmaamaysaa inay reer bani israa'iil iyo ummado horeba ay laayeen rusul laayeen ayib rusul ilaahay soo dirsay ambiye inay laayeen allana qur-aanka wuxuu ku sheegay rususha inuu hiilinayo marka haddii ilaahay u hiilinayo oo ballantaa ilaahay siiyey kuwa la laayay aawa hiiladoodii halkaa hadihi laayata aayadani tadullu waxay kutusaysaa calaa annahum iyagu qataluu inay dileen bacd arusuli rususha qaar ka mid wa nadiiruhaa aayadda la midkaana waxa weye qowluhu tacaala qul qad jaa'akum rusulu min qabli qul waxaad tidhahdaa nebi allow qad jaa'akum waxaa idin yimid rusulun rusul min qabli hortay bilbayinaati xujooyinka cadcadaabay idinla yimaadeen wa biladii kiina way idinla yimaadeen qultum aad dhahdeen kii aad sheegateenna wayba idinla yimaadeen falima maxaybaad qataltumuuhum u layseen marka marka meeshaan waxaa ka in rusul la wa qowluhu tacaala baa iyaduna la mida kulamaa jaaahum mar kastoo uu yimaado rasuulun rasuul u yimaado bima laa tahwaa anfusuhum waxayna nafyaalkoodu rabin markuu ula yimaado fariiqan qayb rusushii ka mida way beeniyeen wa fariiqan qayb kaleetana yaqtuluuna way laynayaan intaasi waa isku mid marka oo rusushii in qaar la laayay ay jiraan bay tilmaamaysaa waqad jaa waxaa yimid fii aayaatin ukhra aayado kale waxaa ku yimid maa yadullu wax ku tusaya calaa ana arusula rusushu haalibuuna inay yihiin kuwa raynaya mansuuruuna oo loo hiilinayo inay kal raynayaan dadka kasoo horjeeda oy ka adkaanayaan ilaahayna uu hiilinayo ka qowlihi tacaala baa ka mid a ah aayadaha macnaha tilmaamaya kataba allahu laaglibanna ana warusulii kataba allaahu alla wuxuu qoroo waajibiyey laqlibanna waan adkaan oo waan adkaan ana aniga iyo warusulii rusushaydu waanu adkaanayna cadowgana waa ka adkaanana wa ka qowli ilaahay odhahdiisa walaqad sabaqat kelimatuna kelimadanadiibaa hormartay licibaadina addoommadanaday u hormartay almursaliina ee la diray inahum kelimadu maayt inahum ayagu lahum ayagu almansuuruuna kuwa loo hiilinayo inay yihiin waina jundana ciidankanaguna lahum ayagu ya waina jundana lahum lhaalibuuna inay yihiin kuwa adkaanaya ah, ayb marka labada aayadaadkana waxay tilmaamayaan in rusushu ay raynayaan wa qowlihi tacaala fawxaa ilayhim rabbuhum awxaa wuxuu waxyooday ilayhim rusushii rabbuhum rabbigood wuxuu u waxyooday lanuhlikanna walla inaanu halaagi oo halaagi aldaalimiina kuwa daalimiinta idinka soo horjeeda walanuskinannakum wala inaanu idin dejin oo idin dejin alarda dhulka min bacdihim gadaashooda markaan halaagnana idinkaan dhulka idin dejinaynawa ayb wa bayana tacaala alla wuxuu caddeeyey ana hada nasra halkaa marka wuxuu ka wadaa waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo oo dadka qaarkoodba ay yidhaahdaan nasrigan laga hadlaye rususha loo ballan qaaday waa nasri aakharo aakharu ilaahay u hiilin doonaa oo uga hiilin doonaa kuwii dulmiyey ee la dagaalamay sidaa haddaad dhihi lahayd aayad kalaa ka hor imaanaysa oo nasrigu waa nasri adduunyo loo ballanqaaday halkaasaana marka ishkaalku imaanaya ayb wabayana waa cadeeyey tacaala korahay ana hada nasra nasrigani fii daari dunyaa daartan adduunya inuu yahay aydan ku noqone kama fii hadihi alaayati alakhiira sida ayadan ugu dambaysaba ay tilmaamaysa aayadee weye walanuskinannakum larda min bacdihim marka nasrigu waa adduunyada wkama fii qowlihi tacala iyo sida ilaahay hadalkiisa ku sugan inaa lanansuru rusulana wladiina aamanuu s fi lxayaati dunya marka nasrigu waa nasri addunya ilahay ballan qaadaya waay alaaya see weyjawa see lagu jamcinaya waay wladii yadhar wladii midka macnaha yadharu muuqanaya filjawaabi jawaab dhexdeed ku muuqanaya min hada kaa laga jawaabo waxa weeyaan ana rusula rusushu qismaani laba qaybood waay jawaabta u fiicane laga bixin kara waxa in rususha laba nooc laga dhigo laba qaybood qismun qayb ka mida rususha umiruu waxaa la amray bilqitaali dagaalamid fii sabiililah jidka ila inay ku dagaalamaan jihaad iyo dagaal baa la amray rususha qaar ka wa qismun qayb kalena umiruu waxaa la amray bisabri inay sabraan walkafi iyo inay gacmaha ka laabtaan caninnaasi dadka inay aynan dagaal iyo gacan qaad samaynin wixii dhibay loo geysanayo inay ku sabraan kelimatulxaqna sheegaanoo dadka gaadhsiiyaan laakiin haba yaraatee hadii lala dagaalamo ayna gacan qaadeen labadaa qaybood bay rusushu laga dhigi karaa buu yidhi kuwa marka umiruu la amray bilqitaali inay dagaalamaan la amray wacadahum ullahu alla wuxuu u yabohay binnasri guul iyo walhalabati rayn fi laayaati almadkuurati ayadihi aan soo sheegnay dhexdoodu ilaahay ugu ballanqaaday ya bimacnaa qolada la leeyahay alla uu leeyahay way raynayaan way adkaanayaan waa qolada la amray inay cadowgooda la dagaalamaan haddii dagaalba yimaado nebi iyo rasuul iyo cadowgiisu dagaalamaanna qasab wuu ka raynayaa inta dagaal la amro oo uu dagaalamo in rasuulkii la dilo maya waa inuu ka adkaado cadowgiisa ka adkaado kuwaasi waa rusushii la amray qaybtii la amray inay dagaalamaan ayib oo shareecadii lagu soo dejiyay markaa amraysa wladiina kuwa umiruu la amray bilkafi inay dagaalka ka gaabsadaan wsabri iyo sabirka la amray hum iyagu aladiina kuwa qutiluu la dilay ah, kuwa la laayay qur-aanku sheegay waxay ahaayeen qoladii sabra la yidhi dee sabirtood gacmaha laabato cadowgaaga aadan la dagaalamin cadowguna muctadi yahay markaa wuu ku dili soo maxaa iyaga laftooda ilaahay in la dilo uu mxuu ahaay uu u qadaray waa liyaziid allahu alla si u siyaadiyo rafca darajaatihim darajooyinkooda kor u qaadideeda aakhare in darajooyinkooda kor loo qaado darajaadkii alcaliyati ee si ahaanteedaba sarraysay inuu kor ilaahay ugu qaado biqatlihim bisababi qatlihim layntooda sababteed madluumiina iyagoo la dulmiyey la laayay layntaa lagu laayay dulmiga lagu laayay sababteeda ilaahay inuu darajaadkoodao markii horeba sii sarreeyey haddana in ilaahay kor usii qaado saas daraaddeed baa yaa loo laayay macna wa hada aljamcu jamca noocaase sida loo jamciyo iyo sidaa in laysu waafajiyay aayadaha mafhuumun mid laga fahmay wey min alaayaati aayaadkii baa laga fahmayey maxaa yeeley liana anasra nasriga iyo walhalabata fiihi ayb fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan nasriga iyo halabada addalaalatu tusid bililtizaami uu kugu tuso calaa jihaadin buu ku iyo wamuqaatalatin la dagaalamid jihaad iyo wuxuu ku iyo muxuu ahaay dagaal ayib dilaalada ayaa waxay u qaybsantaa noocyo soo maaha maxay u qaybsantaa dilaalad mutaabaqa tadamun iyo iltizaam soo ma marka dilaaladani bililtizaam waay wuu laaimsanaya ayb bimacnaa kitaabku haba ka hadlo qur-aanka aayadaha daahirkooda layswaafajinaya haba ka hadlo laakiin cilmi badan baa ku jira oo idinka arkayo mar wuxuu aadayaa culumtii carabiyada mar wuxuu aadayaa culumtii usuul fiqiga mar wuxuu aadayaa mxuu ahay tafsiir mar wuxuu aadayaa xadiid marka waxa weeye culum aad u fara badan baa ka buuxda oo weliba tabiiqi ah nadari aan ahayn marka inta badan culumta kutubta laga darseeyo waa nadari waay laakiin markanoo kale wuu tabiiqinaya iyadiyo uu tabiiqinayo wuu keenaya ayb marka wuxuu yidhi fiihi waxaa ku sugan macnaha nasrigii qalabada dhexdooda waxaa ka laasimaysa oo iltizaam wuxuu kugu tusaya calaa jihaadin wa muqaatala walaa yaridu mana ku imaanaya hada aljamci kuma soo aroorayo oo laguma bushin karo waay qowluhu tacaala wakayi min nabiyin qaatala maahu ribiyuuna kaiirun aayaddaasi jamca aan jamcinay ka hor imaan mayso walaa yaridu kuma imaanayso ma soo aroorayso calaa hada aljamci jamca korkiisa ku soo aroori mayso bushin mayso waay qowluhu tacaala wakaayin in badan oo min nebiyi nebi ah ayaa qaatala waxaa dagaalamay maahu la jirankiisa ribiyuuna ya kuwo ah, yani waxa wey dad rabbi u go-ay kaiirun oo fara badan ayb maxayna uga hor imaanaynin waaya wakaayi min nabiyin qaatala macahu ribiyuun wuxuu yidhi waama calaa qiraa'ati qaatala bisiiqati lmaadi min faacala bimacnaa laba qiraa'o kaayi min nabiyin qaatala macahu ribiyuun haddii qaatala la yidhaahdo calaa wasni faacala oo faa'iidaysa mufaacala faacala yani waa ficil labada dhinacba ka dhacaya waa laisla qabanaya faacala aduguna waad qabanaysaa ka kalena wuu qabanaya ayib wa ama calaa qiraa'ati qaatala marka la ahriyo bisiiqati lmaadi maadiga siiqadiisa oo min faacala ka ahaaday falmru arinku waadixun waa iska cadiya limaada lianna qaatala ma keenayso qatli ma keenayso ya almuqaatala laa yalzamu minha alqatlu bal qad wa qad soo ma ah. saas daraaddeed baa ninkii salaada adoo ku jiro hormar ku hormaray maxaa layidhi falyuqaatilhu soo lama dheh waxaad ka fahamtay dil marka oo ka takhallus maya ah. falyuqaatilhu almuqaatala qad yalzam minha alqatlu waqad laa yalzam muqaataladaa ka wacan marka marka qaatala marka la yidhaahdo macnuhu waa waadix lanna nebiga waa lala dagaalamay wuu dagaalamay kama laaimayso marka in la dilay soma taa iska cadda wa ama cala qira'ati qutila bilbinaai lilmafcuul markii la yidhaahdo wakaayin min nabiyin qutila macahu ribiyuuna kaiir markaasuu ishkaalku imaanaya seebuu ku imaanaya wakaayin min nabiyin nebi badana qutila oo la dilay marka naaibulfaacilka qutila wuxuu noqonayaa damiir nebiga laftiisa u noqonayu noqonaya markaa soo qutila la dilay macahu marka waxay noqonaysaa jumlo marka bilaabanaysa nabigaasoo macahu la jirankiisa rabiyuuna ay yihiin kaiirun oo fara badan damiirka marka qutila ah markaa waxaa loo celinayaa nebigii halkaa ishkaal ka soo bixi wuxuu yahay marka dagaalamay oo haddana la dilay soo ma calaa qiraa'ati eh, qutila ayib wa ama calaa qiraa'ati qutila bilbinaai lilmafcuuli mafcuul yani loo bineeyo fa naa'ibulfaacili naa'ibuulfaacilku waxa weeye qowluhu waaye uu yidhi ribiyuuna laa damiira nabiyin ayib yani haddii la yidhaahdo ishkaalku wuxuu imaanayaa saan hor idinku sheegay marka la yidhaahdo wakaayi min nebiyin qutila damiir mustatira hadduu naay noqdo oo nebiga u noqonaya markaasuu ishkaalku imaanaya laakiin haddii naayulfaacilka laga dhigo ya ribiyuuna haddii laga dhigo markaa ishkaal ma leh nebigu waa dagaalamay laakiin wax la dilay isaga maaha maxaa la dilay asxaabtiisa baa la laayay la socotay baa la laayay ishkaal male markaas macna laakiin ishkaalku wuxuu dhana marka laga dhigo qutilana faacilkeeda nebigii marka laga dhigo laanna wuu dagaalamay waana la dilay waxaanu soo taqriirinay nebi dagaalamay inaan la dilin soo maaha halkaasuu ishkaal ka imaanaya wuxuu yidhi marka fa naa'ibu lfaacili qowluhu ribiyuuna wey laa damiira nabiyin laa damiiru nabiyin nebi damiirka u noqonaya ma aha wataaruqu lixtimaal yaruddu listidlaal qaacidadaasuu keena marka marba hadduu eh, ixtimaal geli karo daliilkaaga yaruddu wuxuu radinayaa alistidlaala daliishiguu radinayaa ayb taaruq aan soo sheegno taaraqa markii uu gaadho waayo ama uu dariiq u raadiyo ida btaqaa ilayhi ariiqan baa waxaa la yidhahda taaraqa idaa wasala ilayh waxaa laga wadaa waa qaacido qawaacidda ka mid ahoo waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaayey ida taطaraqa alixtimaalu ila daliil aw yarud lstidlaal mar haddii daliilkaaga uu ixtimaal galo ma kartid ayib ma kartid laakiin laysa cala hada aliطlaaq qaacidadu sidaas ilaaqu maxaa yeelay haddii sidaa la yidhaahdo wax daliil oo inoo fayoobaanaya maba jiraba daliil kastoo la daliishado sida haalibkaa maadaama nusuusta aqlabkeedu daahir ay tahay soo ma dilaaladeedu ay daahir tahay ixtimaalku meel walba waa gelin karaa marka daliil kastoo la daliishado haddii la yidhahdo ixtimaal baa galaye muxuu ahaay wabitaali yaruddu alistidlaal wax inoo soo hadhaya maba jiro waa yaraanaya saas daraaddeed ixtimaalku shuruud buu leeyahay bishardi an yakuuna qawiyan an yakuuna muxtafan bilqaraa'in waa inuu xoog badan yahay qaraa-in badan haysto ixtimaalku ayib waa midda labaade istidlaalkoo dhan ma diidee wuxuu diidaa keliyata yaqiinta iyo jasmiga ayuu diidaa wejigaa adigu aada u daliishatay iyo istidlaalkaaga unbuu ixtimaalka qawiga ah jasmigiisuu diidaya saas wey maana saas daraaddeed waxaa ka in la yidhaahdo idaa taaraqa alixtimaalu dahaba alyaqiin kaasaa ka fiican idaa taaraqa alixtimaalu dahaba alyaqiin ama idaa taaraqa alixtimaalu batala aljasmu saas waay waxaa yani waxa weeye ma jasmin kartid ma goyn kartid istidlaalkaagii hadal baa galay adiga haba kula xoog badnaado laakiin waxa wey hadal baa galay yaqiintii baa luntay somart baynamaa hadduusan ixtimaal meesha soo gelin ya istidlaalku markaa mabniyun cala alyaqiin wey soo maa waa saas wey waa majzuum waana mabniyun cala alyaqiin marka saasaa laga wadaa qaacidada yayna marka si xun kuu gelin marka wuxuu yidhi watataruqu lixtimaali yaruddu listidlaal xagee buu ka wadaa ujeeddadiisu waxa weeye wuxuu bar haddii qaatala qiraa'ada qutila maadaamay ixtimaali karto damiirka in nebigana loo celiyo ribiyuunana inay noqoto ay karayso ma jasmin karno marka in nebiga laga wado mar haddaanaan jasmin karayninna jamceennii aan soo jamcinay sidiisu ku soconaya haddii tan laynagu ictiraadana maxaan samaynaynaa oo la yidhaahdo nebigu damiirku u noqonaya marka waxaan leenahay tataruq alixtimaal yurud listidlaal saasaan kaga jawaabaynaa way macana ayb waama cala alqowli marka la qabto qowlka dhahaya biana halabata arusuli rususha adkaanshahooda wa nusratahum iyo hiiladooda bilxujati buu ahaaday walburhaan ra'yiga saa dhahaya xujo iyo burhaan bay kaga adkaadeen cadowgooda sidaa marka la yidhahdo qowlkaa la qabto falaa ishkaala fi laayati marka aayadda dhexda wax ishkaala kuma jiro wallahu aclam bimaanaa culimada qaar baa waxay qabaan wacdiga ilaahay iyo guusha cadowgooda ay ka guulaysanayaan guul maadiya ma ahee xagga xujada iyo bayaanka iyo daliilkay kaga adag yihiin taasina waa mutarid oo gaalada iyo waxaa la midkaa wax baadilay wataa soo ma rusushuna xaq bay la yimaadeen xaqa ay la yimaadeen marka iyo baadil kuwani ay wataan isma muqaawamin karaan mar walba way ka adag yihiin markay xujiya bayaan noqoto taa hadii la qabto sidaa lagu fasiro ayadda ishkaal male markaa ishkaalku wuxuu imaanayaa marka laga dhigo qalabada iyo nusrada eh, mid marka laga dhigo maadiya markaasushkaalkuimaanayaayadana intaasu kaga soo baxay qowluhu tacaala baa ku xigta waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smuhu waman adlamu yaa ka badan minman cid manaca diiday masaajid allahi ilahay masaajidiisa u diiday an yudkara in la xuso fiiha masaajid dhexdeeda ismuhu ilahay magaciisa fi hadihi اlaaya waxa weeyaan waman adlamu yaa ka dulmi badan alistifhaamu fi hadihi اlaaya su-aashaa ku jirta aayadda inkaariyun waay wa macnaahu macnihiisuna annafyu diida waay yani istifhaam xaqiiqiya maaha yaa ka dulmi badan bimacnaa cidina kama dulmi badno waay marka waa istifhaam yuraadu bihi اnafyu mar haddii nafyi loola jeedana istifaamta noocaasi inkaari baa la dhaha alistifaam linkaari falmacnaa waxa weeye laa axada axadna muusan ahanin adlow mid ka dulmi badan minman manaca masaajid allah cidina kama dulmi badnaaba waqad jaaat meeshaa maxaa soo baxay marka waxaa soo baxay cala aliطlaaq ruuxa aadamaha ugu dulmi badan inuu yahay ruuxa masaajidda u diiday in ilaahay lagu xuso soo ma ka dulmi badan mama jiraba taa halkaadhig waqad jaaad waxaa timid marka aayaatun aayadaa yimid ukharu oo kale oo yufhamu laga fahmayo minha xaggeeda khilaafu dalika sidaa wax ka duwan ayb ka qowlihi tacaala wey ilahay odhahdiisa uu yidhi faman adlamu yaa ka dulmi badan minman cid iftaraa been abuurtay calallaahi alla koriisa ku abuurtay kadiban been maxay taana noqonaysaa waxay noqonaysaa adlamu nnaasi cala aliطlaaq huwa man iftara cala allahi kadiban ayib tii horan maxay ahayd man manaca masaajid allah soo ma ayib aayad kalena waxay tihi waqowlihi tacala wayta kale faman adlamu miman kadaba cala allah iyaduna adlamu nnaasi wuxuu noqday man kadaba cala allah ruuxu ilaahay korkiisa been ku sheegay waqowlihi tacaala waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi uma acrada canha ilaa hayri dalika min alaayaat marka aayadahani waxyaabo kala gedisan bay ku sheegeen cidda la timid inuu dadka ugu dulmi badan yahay marka kee ugu dulmi badan ma kii masaajidda ma kii ilaahay ku been abuurtay ya ma kin aayadaha lagu xusuusiyey kadibna diiday kee wahay ya iftara cala allah miyaa ugu su-aal fudud waay haddii siaaba looga jawaabi karo laysmama dhibeenba waliljamci bayna hadihi alaayaat jamcin in la jamciyo bayna hadihi alaayaati waxaa u sugnaaday awjuhun wejiyaal minhaa wejiga koowaad wax weeye ayib taqhsiisu kulli mowdicin bimacnaa silatihi soo maynaa usoo sheegin siladu waxay takhsiisisaa ya cumuumka ismiga mawsuul soo saas marka meel walba ayad walba macnaha tafdiilka ku jiraay waxaa lagu takhsiisinayaa siladeedaa lagu takhsiisinaya ayb siladeedaa lagu takhsiisinaya maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa waman adlam miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smuhu ya dadka masaajidda dadka ka manciya waxaa ugu dulmi badan ka dadka u diiday in masaajid ilahay ku xusaan qaar baa diiday in lagu tukado qaar baa diiday in la fadhiisto qaar baa diiday in cilmi lagu akhristo qaar baa diiday in ilaahay lagu xuso kee ugu dulmi ya waxaa diiday waxaa ugu dulmi badan in in lagu xuso diiday soo marka waxay khaas ku tahay middaasi dadka masaajidda manciyey tafdiilku halkaasuu gelayaa marka ayib miman iftara cala allahi kadibana faman adlam miman iftaraa cala allahi kadibanna waxay khaas ku tahay dadka been abuuradka ilahay ku sameeya ma been abuuradkiibaa kala duwan kana ugu daran miman dukira biaayaati rabbihina kana ugu daran marka qolo walba waxaa lagu khasisaya waa qaybo kala duduwan oo ayaga laftooda la kala fadilayo waxaana khasisaysa qolo walba eh, waxaa khasisaysa silatulmawsuulka macnaha waa minhaa waxaa ka mida awjuuda lagu jamcin karo takhsiisu kulli mowdicin meel kasta in lagu khaas yeelo bimacnaa silatihi siladiisa macnaheeda lagu khaas yeelo ay laa axada axad ma jiro oo min almaaniciina kuwa wax diida ka mid a adlamu oo ka dulmi badan minman cid manaca diiday masaajid allah soo maaragte dadka wax manciya waxaa ugu dulmi badan ruux masaajid in ilaahay lagu xuso walaa axada axad ma jiro oo min almuftariina kuwa been abuurta ah oo adlamuu ka dulmi badan min madcin iftaraa been abuurtay calallah alla korkiisa kadiban been ku abuurtay kuwa been abuurka sameeyana waxaa ugu dulmi badan ka ilahay ku been abuurtay waidaa takhasasad haddii ay ku khaas noqoto bisilaatiha silooyinkeeda hadday ku khaas noqoto zaala markaa waa zule alishkaalu ishkaalkii waa zule yani waxay noqonayaa marka wax iska hor imaanaya ma ahee meelo kala gedisan ayay ku kala saabsan yihiin minha waxaa ka mida ah qaababka wjihda lagu jamcin karayo ana takhsiisa khaas yeelidani binisbati ila sabqi bay ahaat say u kala horeeyeen waay ay lima lam yasbiqhum axadu ila milihi xukma calayhim bianahum adlamu miman jaa bacdahum saalikan waxaa laga wadaa dadka masaajidda u diida in ilaahay lagu xuso waxa ugu dulmi badan kan u horreeye bilaabay soo ma dadka ilaahay dadka been ilaahay ku been abuurtay waxaa ugu dulmi badan midka bilaabay ee u horreeyey ee lagaga dayday soomaali wahaakadaa waxaa noqonaya marka waxa wey tafdiilkani wuxuu u noqonayaa xagga sabqiga horaynta kii u horeeyey sababta maxay tahay leanna isagaa jidayey soo maa isagaa wax intii ka dambaysay ku raacdayna dembigooda isagaa yeelanaya saasay noqonaysa wa minha waxaa ka mid a ana takhsiisa binisbati buu ahaaday marka loo fiiriyo ila sabqi horumaridda marka la fiiriyo koodiisoo u horreeyey ay lamaa goorti lam yasbiqhum uusan uga hormarin axadun cidina ilaa milihi kaa ay sameeyeen wax la mida uusan uga hormarin ayaa xukima waxaa lagu xukumay calayhim korkooda biannahum iyagu adlamuu inay ka dulmi badan yihiin min man cid jaaa yimid bacdahum gadaashooda saalikan xaalu yahay mankaasi mid qaadaya ariiqahum jidkoodii cid kastoo gadaal ka timidoo jidkoodii martay ayagaa ka dulmi badan saasaa laga wada wahaada kaasi yaulu wuxuu uun u noqonayaa macnaahu macnihiisu ilaa maa qablahu wixii ka horreeyay buu unoqonaya kii hore unbuu meel tegaya ya kii hore unbuu la meel tegayaa buui lianna almuraada waxaa laga wadaa waxa weeye alsabqu horumarid ila almaaniciyati ya diidada loo horumaray waliftiraa'iyati been abuurashada loo horumaray maalan tusaale ahaan saas way maanaha ayib wax weeyaan mancintii masaajidda iyo been abuuradkii horumarid loo hormaray baa laga wadaa muraadku noqonaya tii hore iyo tan marka ma kala fogaanayaan isla bay imaanayaan wa minhaa waxaa ka mida awjihda lagu jamcin karayo wadaca waxaana sheegtay abu xayaan baa sheegtay asawaab wadaca abu xayaan abu xayaanna wuxuuba sheegay asawaabu inuu yahay ee anahu sawaab dheh wadaca wuxuu sheegay abu xayaan anahu sawaabu inuu kaasu sawaabka iyo saxda yahay waxaa ka mid ah a lagu jamcinayo huwa maa xaasiluhu ah, yani xaasiladiisu ay tahy abu xayaan waa moxamed ibnu yuusuf alandulusi imaamu mufasiriin wa ra'su alcarabiya fi zamaanih alimaam dahabi caleyh raxmat ullahi markuu u tarjamaya wuxuu yidhi zamankiisii laguma haysanin buu carabiyada saas daraaddeed buu aimmadii hore ee luqada siba weyhi rag badanoo ka mid a iyo wax badan ku dhaliilay nin marka wuxuu ahaa tafsiirkan sidoo kale wuxuu leeyahay kitaabka tafsiirka la yidhaahdo albaxr lmuxiit albaxr lmuxiit buu leeyahy ayb wadaca wuxuu sheegtay abu xayaan wuxuu sheegtay anahu sawaabu inuu yahay buu sheegtay waxaa ka mid ah lagu jamcin karayo huwa maa xaasiluhu wax gebagabadiisiiy ururintiisu uu yahay ana nafya tafdiil yaani diidada la diiday kala fadlibadnida kala fadilidda diidada la diiday laa yastalzimu kama dhalanayso nafyu lmusaawaati sinaan in la diido kama dhalanayso ayb falam yakun musanan marka axadun oo miman wusifa bidalika arinkaa ruux lagu sifeeyey muusan ahaanin yasiidu mid ka siya kala siyaadaya calalaahari ka kale tan sidaad u fahamtaan waxa waaye haddii eh, la yidhi eh, kan masaajidda manciyey wax ka dulmi badan ma jiro ka ilaahay ku been abuurtayna wax ka dulmi badan ma jiro soo wax ka dulmi badan ma jiro haddii la yidhi kama dhalanayso inaynan jirin cid dulmiga kula mid ah soo ma haddii la yidhahdo maalan hebel nina kama cilmi badna kulla ilmiya ma jiri kara ma diidaysaa mid la cilmiya inuu jiri karo maya saas way hebel nina kama xoola badna ayib kulla xoolaa ma jiri kara ha cibaaradu ma diidayso soo nafyu tafdiil kama dhalanayo nafyulmusaawaad sidaa marka la yidhahdo maxaa imaanaya kulligood way ugu dulmi badan yihiin inta jira laakiin dulmiga way ka siman yihiin ayagu ma kala sitaan laakiin wixii ka soo hadhay bay ka sitaan sida haddii la yidhaahdana waa weji saxa wa luqada carabigaana waa waafaqaysa maa xaasiluhu ana nafya tafdiili fadilidda diidadeeda meesha laga saaraayo laa yastalzimu ma laasimsanayo nafyu lmusaawaati kama laasimayso sinaan inay ku siman yihiin arinkaa lagu sheegay kama laasimayso ayb falam yakun muusan ahaanin marka axadun mina oo miman cid ka wasifa lagu sifeeyey bidalika dulmiga lagu sifeeyey yasiidu mid siyaadayala siyaadaya muusan oqonin cala alaakhari ka kale kala siyaadaya midna midka kale kalama siyaadsana aalimiyada ayb liannahum iyagu yatasaawuuna waxay ku siman yihiin fi ladlamiyati ugu dulmi badnaanta ayay macnaha ku siman yihiin fayasiiru macnaa macnuhu marka wuxuu noqonayaa laa axada axadna muusan ahaanin adlow mid ka dulmi badan min man manaca masaajid allah waman iftara cala allahi kadiba waman kadaba biaayaati illah kuwaasi cidina kama dulmi badna ayb ma diidaysa inaan ku sameeye walaa ishkaala wax ishkaala ma laha fii tasaawi haaulaa'i kuwan sinaantooda ay ku siman yihiin filadlamiyati ugu dulmi badnaanta ay inta kale ka dulmi badan yihiin inay ku siman yihiin ishkaal markaa maleh walaa yadullu ma kutusayo walaa yadullu kuma tusayo calaa ana axadahum midkood adlamu inuu ka dulmi badan yahay min alaakhari ka kale inuu ka dulmi badan yahay kuma tusayso manaa sidii adigoo yidhi oo kamaa idaa qulta waxay la mid tahay idaa goortii qulta aad tidhi oo kale aad tidhaahdo laa axada axadna afqahu muusan ahaanin mid ka faqiihsan min fulaanin wa fulaanin hebel iyo hebel maalan tusaale ahaan ayib maxay noqonaysaa marka cidina fiqiga kagama sidato laakiin kama laasimayso kuwa la mida ah inay jiri karaan aakr waxaa sheegay buu i haadayni lwajhayni labadan waji saaxibuliqaan baa sheegay kitaabka iqaan la ninka iskale waa kuma alimaam siyuui ayib cabduraxmaan ibn abi bakr jalaaluddiin asiyuuti kitaabkiisa aliqaan fi culuumi اlqur'aan ayuu ku sheegay ayib halkaa imsa wejibu soo sheegay meequ sheegay saddex uu sheegay wuxuu yidhi labadan weji waxaa sheegay saaxibuulitqaan hadalkaa waxaa laga fahmi karaa saaxibuulitqaan oo siyuuti inuu laba weji bas sheegay laakiin markaad kitaabkiisa itqaanka u noqoto saddexda wejiba wuu sheegay saddexdan weji tan abu xayaan laftiisagaa soo guuriyey sidaasuu usoo guuriyey marka waxa weeyaan awjuhdan saddexda aba saaxibuulitqaan baa sheegay wmaa dakarahu waxa ay sheegeen bacdu lmutaakhiriina kuwii dambe qaarkood culimmadii dambe qaar ka mida say sheegeen oo min ana listifhaama oo istifhaam oo ah istifhaamta fii qowlihi waman adlamu istifhaamtaasi almaqsuudu wax loola jeedo minhu xaggiisu inay tahay altahwiilu wاltafdiicu min hayri qasdi ihbaati aladlamiya lilmadkuuri xaqiiqatan walaa nafyiha can hayrihi kama dakarahu canhu saaxibu litqaan yadharu dacfuhu liannahu khilaafu daahiri اlqur'an wamaa dakarahu maadaasi waa mubtada soo maa ayib faacilkeeduna waxaan u jeedaa khabarkuna jumlatu yadharu waay yadharu dacfuhu inta udhaxaysana waa jumal muctarida halkaasuu marka hadalku dhacaya wamaa dakaruu waxay sheegeen bacdu lmutaahiriin oo min ana alistifhaama fii qowlii waman adlamu almaqsuudu inuu yahay waxay sheegeen kan waa almaqsuudu waxa loola jeedo minhu xaggiisa altahwiilu inuu yahay iyo wtafdiic shaygoo laga dhigo tahwiilka wax weeyaan waa cuslayn waa shayga in la cusleeyo oo muxuu ahay tafdiicuna waa la ku macno dhow yahay shay fadiico adag in laga dhigo oo la adkeeyo oo la argagaxgeliyo oo waxoogaa dadka laga bajiyo unbaa loola jeedaa mooye min hayri qasdi ihbaati aladlamiya ujeeddadu maaha in la sugo in uu ugu dulmi badan yahay lilmadkuuri adlamiyadaasoo lilmadkuuri midka la sheegay u sugnaatay xaqiiqatan xaqiiqa ahaan ugu sugnaatay walaa nafiha can hayrihi in isaga qayrkii laga anfiyana maaha maqsuudku maqsuudku kan ad inuu ugu dulmi badan yahay lagu sheegay in lagu sugo inuu ugu dulmi badan yahana maqsuudku maaha in loo diidana maqsuudku maaha ee maqsuudku waxa weeyaan bay yidhaahdeen waa uun nooc in la cabsi geliyo oo arinta la cusleeyo oo la adkeeyo oo dadka laga bajiyo unbaa loogu talagalay ee xaqiiqadu ma aha in lagu sugo ruuxii masaajida diiday in ilaahay lagu xuso inuu dadka ugu dulmi badan yahay in lagu suga ma ee waxaa laga wadaa un dadka in laga cabsiiyo masaajidayna dadka hor istaagaan xaqiiqadii marka loolama jeeday leeyihi qolada sidaa tidhi wuxuu yidhi kamaa dakarahu canhu sida uu ka sheegay mankaas saaxibuulitqaan siduu ka sheegay ayb mutaakhirku u noqonaya canhu ay can bacdi almuta'ahiriin sida uu ka sheegay saaxibuulitqaan ra'yiga noocaa dhahaya hadalkaas yadharu waxaa daahira dacfuhu inuu tabar yahay baa iska muuqata maxaa yeele liannahu khilaafu daahiri alqur'aan lianna qur daahirkiisa ayay khilaafsan tahay qur bimacnaa markuu shay sugayo xaqiiqadiisuu sugaya markuu shay anfinayana xaqiiqadiisuu anfinaya laakiin in xaqiiqadii o dhan meesha laga saaro la waa uun cabsiin iyo argagaxgeline wax xaqaa'iqda sidan hadalku u yaalla xaqiiqadiisu ma aha waxaa diidaya daahirka qur-aankaa diidaya saas manaa daahirka ah inuu qur-aanku xaqaa'iq axkaamtuu sheegay axkaam xaqaa'iq ma aha uun cabsigelin iyo tahwiil iyo saasa ma qowluhu tacaala aayadda kale waxay tahay alla uu yidhi walilaahi almashriqu walmaqribu alaaya tan iska fududdahay oo wuxuu ka wadaa qur qaar ka mid a ah. aayadaha qaarkood mashriq bay dhaheen yacni qorax ka soo baxa qoolna waxay yidheen mashaariq oo way jamciyeen midna way ifraadiyeen aayadaha qaarkoodna way taniyeyen mashriqayn iyo maqribeyn bay dhaheen marka ma ma halbaa ma saddexbaa ma ka badan tahay ayadahaasaa lays waafajinaya ayb afrada alla waa keli yeelay fii hadihi alaayada aayadan dhexdeeda almashriqa ka soo baxayo qoraadhaca mufrad buu ka dhigay waannaahumaa labuu ka dhigay fii suurati araxmaan qowlihi tacaala rabu lmashriqayni rabu lmaqhribayn labada meelood ee kasoo baxda qoraxdu iyo labada meelood udhacdaa laga dhigay wa jamacahumaa alla wuu jamciyey fii suurati sa'la saa'il fii qowlihi tacaala falaa uqsimu birabbi almashaariqi waalmaqaarib ah, yani tiraa laga dhigay marka meelahay wax ka soo baxaan iyo meelahay u dhacaan waa la badiyey ayib marka ma sayta wa jamaca wuu jamciyey almashaaria wuxuu jamciyey fii suurati saafaat fii qowlihi rabu samaawaati walardi wamaa baynahuma wa rabu lmashaariq ayb waljawaabu waxa weeye ana qowlahu qowlahu odhahdiisa hunaa uu alla yidhi walilaahi almashriqu walmaqribu oo mufradka laga dhigay almuraadu bihi mufradka waxaa loola jeedaa jinsu lmashriqi walmaqrib ashu waa jinsiya soo ma asha jinsiyaduna maxay faa'idaysaa umuum soo maa saas daraaddeed lafdigu waa mufrad laakiin macnuhu macnuhu waa jamc ishkaalka daa horta meeshaa kaga baxa fa huwa isagu saadiqun mid ku rumoobaya wey bikulli mashriqin ayib mashri meel kasta oo min mashaariqi shamsi qoraxdu meelahay ka soo baxda ka mid allatii hiya iyaduba alaaثumiatin waa saddex boqol iyo lixdan meelood bay qoraxdu ka soo baxdaa annaga un bari bay noo tahay mugta xaggaa un bay naga jirtaa laakiin qoraxdu labada beriye isku xigta isku meel kama soo baxdo ya isku meelna uma dhacdo meeshay ka soo baxayso maanta saaka meeshay ka soo baxayso beri way kala duwan yihin leanna qoraxdu sidanay u socotaa saaka halkanay ka soo bixi subaxda xigta halkanay ka soo bixi subaxda xigta halkanay ka soo bixi saddex boqol iyo lixdan maalmood wey sanadku sooma saddex boqol iyo lixdankaa maalmood maalinba god bay ka soo baxdaa way socon way socon way socon way socon sanadka markay gaadho godka ugu dambeeya bay haddana soo noqoni haddana godadkii bay soo raaci way soo raaci way soo raaci haddana halkan imaan haddana way noqoni ma fahante laakiin muuqaalka qoraxdii xagga inooga soo baxday bay noo taagantay saas marka mashaariiqdu saas mashaarikhdu marka way badan yihiin saas daraaddeed baa waxaa samaysmaya qoraxdu marna xagga inaga saarantahay tahay somayn arka maalintii oo hoosku dhankanu aadi marna korkeena ku beegan tahay oo hoosku ruuxu dhexdiisa ku baabi hoostiis marna dhankana inaga fuuli iyo koonfurba inaga xigsani oo hoosku dhankanu aadi soo ma liish maxaa keenaya yaani hal jid ma hayso soo waa alag alagaasay dabaalanaysaa laakiin ilahay baa ugu talagalay inay kolba meel qaato ayib wakulli maqribin min maqaaribiha ayb yani fahuwa saadiqun bikulli mashriqin wabikulli maqribin waay meel walbay u dhacdo min maqaaribiha ka mida allatii maqaaribtaasoo hiya iyaduna kadalika sidaas oo ayaduna waa saddex iyo lixdan maqrib waay iyaduna ayib kamaa ruwiya sida laga wariyay can ibni cabaasin iyo waayrihi ayrkiiba laga wariyay qaala ibnu jariir wuxuu yidhi fii tafsiiri hadihi alaaya aayaddan tafsiirkeeda dhexeeda wuxuu ku yihi maa nasuhu wax naskiisu yahay hadalkiisida wainamaa macna dalika kaa macnihiisu waxa weeye walilaahi almashriqu ay aladii midka tashruqu ay ka soo baxdo minhu xaggiisa ashamsu qoraxdu kulla yowmin maalin kasta ayb maalin kasta meeshay ka soo baxdo sooma kala duwan marka almashriq baa la yidhi lanna waa badan tahay markaa waalmaqribu alladii kaasoo taqrubu ay dhacdo fiihi qoraxdu ay ku dhacdo kulla yowmin maalin kasta waa mashaariqdii marka fa ta'wiiluhu marka tafsiirkiisu wax weeye idaa kaana dalika macnaahu haddii macnihiisu sidaa noqday tafsiirku wuxuu noqon walilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday maa bayna quray mashriq wa quray lmaqrib ilaahay wuxuu leeyahay inta u dhaxaysa jihada qoraxdu ka soo baxda iyo jihada ay u dhacdo labadaa jiha inta udhaxaysa ilah baa iskale waa makhluuqii kownkii waay ayib waa samawaadkii dhulkii wixii ku noola idaa kaanat idaa goortii kaanat ay ahaatay shuruuqu shamsi qoraxda soo bixitaankeedu kulla yowmin maalin kasta min mawdicin bay kasoo bixi oo minhu isaga ka mid a laa tacuudu kaasoo ayna u noqonayn lishuruuqiha kasoo bixideeda minhu isaga ay kusoo baxdo ka soo baxdo ila alxawli ilaa sanad laga gaado alladii sanadkaasoo bacdahu kaa gadaashiisa ilaa sanadka laga gaadho meeshii kusoo noqon mayso wakadalika ka waxaa la mida quruubuha dhicitaankeeduna waa la mid godkii ay saaga ka soo baxday waxay ku soo noqonuun sanadka dambe marka saakoo kale la gaadho soo ma unbay meeshii ka soo bixi macnahaasuu tilmaamaya ayib waa falaga culimada muslimiintu culuumta falaga way uga horeeyeen adduunka intiisa kale reer galbeedkan hadda nagnagleynaaya inta badan culumta falaga waxay ka qaadeen culimmadii muslimiinta oo aqoon dheeraada u lahaa falagan aflaagtan iyo say u socdaan iyo say muxuu ahaay e, e, e, mxua u kala duwan yihiin iyo cilmi siyaadaa bay ka lahayeen kutubtii hore markaad akhrido wax badan baad ka garan ayib <clears throat> inuu dhulku uusan fidsanayn oo dhulku uu yahay calaa shakli lkura wixii ugu horreeya taqriiriya culumad muslimiinta ahay ah, taqriiban waxaa waa fakruraazi iyo ragba horaa waa hore taqriiriya ayib ibnu taymiya shekhulislaam ibnu taymiya waa kaga hadlaya marka uu ka hadlayo xadiidkii alimaam tirmidi soo saaray caleyh raxmat ullah ee dhahayey haddii xadhig lasoo laalaadiyo samada laga soo salaalaadiyo latadallaa cala allaahi haddii xadhig lasoo laalaadiyo oo dhulka uu lagu soo laalaadiyo oo dhulka ka duso ilaahay buu ku foorarsan lahaa dhagaxaas iyo xariggaasuu u socdo xagga alluu aadi laha xadiidkaasuu sharxaya culimmada qaar ka mid ah iska fududaysteenoo waxay dhaheen cilmiga ilaahay buu ku foorsan lahaayoo xariggaasi aadi lahaabay isaga fududaysteenba asagu laakiin sharax buu ka bixiyey ku salaysan culumta falaga iyo aqoonteeda oo tilmaamayo dhulku inuu ku raw yahay samaduna afarta dhinac ka jirto meel dhex joogo haduu intuu xarigaasi uu dhulka markaskiisa centerka dhulka intuu gaadhayo hoos buu u dhulka santarkiisa markuu gaadho oo uu dhaafana xagee buu aadaya kor mise hoos ah, kor buu aadaya soo maa leanna wax weeyaan hawada dhexe buu yaallaa iyo dhulku yaallaa afarta dhinac samadii baa ka jirta kor wixii ka soo galay oo soo gudbay markuu dhulka bartamihiisa soo gudbay xagee buu aaday ma samadiibuu aaday mise meel kale aaday samadiibuu aaday soo maa samadu ma kor baa hoos kor soo maa korkaasi wuu usoo socdana xagee buu aadaya ilaahay samadu ka koreeya soo ma marka waxa way culumtan falaga iyo culumta ibiga iyo culumtan dunyawiga in badanoo ka mida waxaa taqriiriya culimmada muslimiinta ahay laakiin walilasaf reer galbeedka intay qaateen baa waxay ka jareen taytalkii magacii ay lahayd bay ka jareen abtirkeedii bay gooyeen markaasaa waxay ugu abtiriyeen culimmadoodii rag ka mida hebel baa cilmigaa ikhtiraacay hebel baa bilaabay wax annagii bay gurteen magacyada intay ka wada gooyeen bay xadeen tuug waay ayb warkaasi ka soo laabo laa tacuudu lishuruuqiha minhu ila alxawli aladii bacdahu wakadalika quruubuhaa intaha minhu hadalkii ibnu jariir waa dhammaaday bilafdihi lafdigiisaa kusosaasuu ku dhammaaday wa qowluhu rabu lmashriqayni wa rabu lmaqribayna yacnii wuxuu ka wadaa mashriqa ashitaai wa mashriqa asayf wa maqribihima marka la titniyey maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa xilliga qaboobaha ah, meeshay ka soo baxdo iyo meeshay u dhacdo iyo xilliga kulaylaha meeshay ka soo baxday meeshay u dhacday labadaa maxaa loo magacaabay waa labada xilli ee ugu kala fog tahay waay labada xilli ee ay ugu kala fog tahay waay xillina waa xilliga qaboobaha oo innaga aan dhahno xagaayada sooma xagaaga xillina waa xilliga kulaylaha oo waa sayfka oo waa xilligaynu dhahno jiilaalka labada xilli bay ugu kala fog tahay saas daraaddeed meelahay markaa ka soo baxaysay u dhacaysaa si gooniya loo magacaabay rab lmashriqayn wa rab lmaqhribayn kamaa calayhi ljumhuur siday culimmada jumhuurtoodu yidhaahdeen wa qiila waxaa la yidhi mashriqu shamsi waalqamari wa maqribuhumaa culimmada qaar waxay taniyada waxay ka dhigeen qoraxda iyo dayixii baa laga hadlaya qorax keliya kamayna dhigin markaa dhib ma leh ishkaal ma leh sooma marka dayixuna meel buu ka soo baxaa qoraxduna meelay ka soo baxda waa laba laba meeloodoo kala duwanna way u dhacaan wahaakada birabbi almashaariqi waalmaqaaribi waxaa laga wadaa ay mashaariqi ashamsi wa maqaaribiha kamaa taqadam soo ma jamaca isagoo ishkaal ma soo tilmaannayba meelahay u dhacdana waa badan yihiin meelahay ka soo baxdana waa badan yihiin ayb wa qiila waxaa la yidhi mashaariqu shamsi waalqamari waalkawaakibi wamaqaaribuha sidaa haddii la yidhahdana iyadan ishkaal ma meelaha ay ka soo baxdo qoraxda iyo dayaxa iyo iyo xidigaha sida haddii la yidhahdana way badan yihiin dee xidiguhu meelay ka soo baxaan dayxu meeluu ka soo baxaa qoraxdu meelay ka soo baxdaa jamac bay noqdeen intaa markii laysku daraa la yidhi marka muxuua rabulmashaariqi birabbi almashaariq walmaqaarib sidaana waa macno waalcilmu cinda allahi tacaala cilmigu ilahay agtiisu yaallaa hada bilahi towfiiq sal allah wslm wbaarak cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslm